muddo ah ee old testamentiga iyo kii dambeeyey ee masiixiyiinta new testamentiga intuba waxay xambaarsanaayen bashaaraad tilmaamaya bishaaraad tilmaamaya nebiga sala allahu caleyhi wasalam nebinimadiisa waxaan shaki ku jirin oo aan soo milicsanay markii dib loogu laabto kitaabka <coughs> old testamentiga waxaa ku soo arooray in la yidhi waxaan soo bixin doonaa ama soo saari doonaa nebi adigoo kalea marka muuse lala hadlayay oo kelmadda dadka gaarsiin doona amarna markaa bixin doona oo ay tilmaameen nebi adigoo kalea marka laleeyahay muuse calayhi salaam nebiga sala allahu calayh wasalam isaga meelo fara badan bay iska tadbiiqiyeen oo isaga mid yihiin oo ciise waxay kaga duwan yahay ciise isagu hooyaa dhashay oo aabbihiina meeshii markaa aabba ma jirin oo ilaahay subxaana wa tacala sidaa buu qadaray laakiin nebiyu llaahi muuse calayhi salaam aabbahi hooyuu lahaa sidii nebiga sala allahu aleyh wasalam labadaba uu lahaa nebi muuse wuu guursaday nebiga sal alla alay waslm wuu guursaday nebi muuse sala allahu alayhi salaam waxa uu soo askumay ama uu ma aragtay sameeyey eh, faithful community siday dhahaan koox ama jamaaca diiniya buu sameeyey nebiga sal alla alay waslm uu sameeyey nebi muuse calayhi salaam shariicu la yimid nebiga sal shariicu la yimid nebi muuse eh, dhimasho caadi buu dhintay nebiga sal dhimasho caadi buu dhintay marka old testmentiga waxaa ku qoran oo ah nebi adigoo kalea macnahaase marka uu ka duulayaa ama macnahaasu marka tilmaamaya john eh, chapterka afar iyo tobnaad eh, aayadda lix iyo tobnaad ilaa toddobiyo toban ama aayadda toddobiyo tobnaad waxaa ku qoran in uu yidhi ma aragtay waxaa la siin doonaa ama idiin iman doonaa another counselor counselor kale ayaa iman doona haddiise aan anigu idinla joogo ma iman doono counselorka waxaa lagu sheegaa inuu nebiga sala allahu aleyh wasalam ahaa waxaana muujinaya dhowr characteristics ayaa ka mida ah, kow inuusan iman doonin ilaa nebiga ciise uu taga mooyaane inuu weligii uu joogi doono inuu nebi ciise ammaan uu ku sheegi doono inuu ilaahay ma aragtay wax badan uu ka soo xigan doono de intuuba waa lahayaa nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo ciise waxaa u dhexaysay Eh, taariikh amaba muddo ah lix qarni baa u dhexaysa sida mu'arikhiintu marka ay tilmaamaan ciise iyadu dacwadiisa waxa ay ku beegneyd oon keliya keliya siday dhahaan lost sheep of israelites nimankan iyagu reer bani israa'iil ee lunsan un baa la wacdinayay fii fiixii nebiga sala alla alay slm dacwadiisu ay ahayd mid iyadu caalamiya ama universality wadato dad kasta lagu talagalay insi iyo jinni waxaa kaloo haddana iyada muuqata nebiga sala allahu calayhi wasalam dabcan eh, muddadii uu la joogay oo dhanba nebi muuse nebi ciise wax khayr badan baa laga sheegay hooyadii baa la ammaanay isagaa la ammaanay eh, khayr fara badan baa laga sheegay oo marka uu leeyahay uu ciisu wax ka sheegi doono ama khayr ka sheegi doono waxyaaba haddana muuqata waxaa ka mid a markuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacala xaggiisa wax ka soo xigan doona in verbaidam ay u dhacday kelma bikelma isagoo waxba aanan doorin sida ilahay qur-aanka u lehy wamaa yantiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa arrimahaas waa arrimo muujinaya amaba aan dhihi karno oo arrimo muujinaya nabiga sala allahu aleyh wasalam nebinimadiisa inay hore markaa u qornayd waa duruusii ugu dambeysaan rabaa inaan dulmar markaa ku sameeyo intaa markaan kasoo gudubna kadib haddana waxaan soo tilmaannay nebiga sala allahu aleyh wasalam goorta la soo saaray iyo waxyiga goorta uu ku bilowday waxaana asaas u ah xadiidkii dheeraa ee bukhaari ku soo arooray nebiga sal alla alay slm intii horaan ama markii ugu horraysaba inay riyo marka ay ku bilaabatay kadib waxaa ugu horreeya uu soo degay iqra bismi rabbika inay ahayd inuu isagoo gariirsan oo naxsan khadiijo ula soo laabtay khadiijana kadib marka ay in adeerkeed waraqa binofl ula tagtay in adeerkeed kadib uu yidhi wallaahi eh, waxaan ku yimid iyo waxaa u iman jiray ambiyadii kaa horeeyey limin ma aragtay isku meel bay ka yimaadeen kadib wuxuu u tilmaamay nebiga sal ly slm la saari doono magaalada uu degan yahay markaasu awa mukhrijiyahum dadkan maanta maxamed asaduuq maxamed alamiinta ay ugu haya miyaa iga daba qaadan doona iga saari doona magaalada markaasuu yidhi ha lam yأti bimili ma jiئta bihi lam yأti rajula bimili ma jiئta bihi ilaa cuudi qof kasta oo fariinta maanta adigu aad xambaarsan tahay adeega ka tahay la yimid ma aanu yani ma jirin ilaa waa lala dagaalama adna intii un ku dambayn doontaa iyo wixii lamida waxaan kaloo haddana soo tilmaannay yaa ayuha almudathir ilaa laga gaaro waa rujza fahjur ilaa laga gaaro soo degitaankeeda goorta uu ahaa suurat duxa soo degitaankeeda goortuu ahaa arrimahaas ayaan marka soo cadaynay waxaa kaloo haddana aan soo cadaynay eh, riwaayaad fara badan eh, iyadu markaa ay dadku been abuur ahaan ay ku sameeyeen oo ay tilmaamayaan nebiga sala allahu calayhi wasalam eh, ma aragtay waxyiga markuu ka daahay buu rabay inuu waxaan iyo waxaan sameeyo howlahaasoo dhan meeshaan kaga soo baxnay marka darsiga maanta wuxuu ka bilaabanaya weli waxaan kusoo guda jirnay qodobkii ahaa alwaxyi iyadoo alwaxyi noo marayo ayaa salaadii kadib lanagu aadaamay kadibna hadda fatradii dheereed baana soo marto inqiaac inqiaaca dars oo runtii isagu markaa latiifo u noqon kara inqiaac alwaxy haddana meeshaan markasii aan baqaadayna insha allah dadka dabcada aniga aan haysto kala haysta boqol iyo labaatan iyo sideed safxadaasaan maraynaa qolyaha kalena waxaad aragtaan oo dib ugu laabataan alwaxy kadibna dabcan laba safxo markaad sii wadaan baa waxaad soo gaari doontaan meeshii ah waqad dakara ibnu isxaaq fatraةa ثaaliثa lilwaxyi laakinaha laa tasix waxaan soo tilmaannay inay jirtay laba xaaladood laba jeer oo waxyiga uu go-ay markii iqra ay soo degtay eh, waxaa horay uu sheekha usoo baraarujiyey uu yidhi markii uu soo tilmaamay kadib anahu mursalu ضaciif wla yclam ala wجhi taxdiid calى wجhi taxdiid kam daamad mudaة inqiطاc اlwaxyi walakin yabdu anaha lam tadum طawiila xayثu اطmaأnat nafs الrasuuli watahiya listiqbaali fatataabaca alwaxyi wakahur meelahaas markaan kasoo hadlaynay ayuu wuxuu leeyahy meeshaan markaan ka bilaabaynaa maanta waqad dakara ibnu isxaaq ibnu isxaaq waxa uu sheegay fatratan ثaaliثaة fatro kale waqti kale ee saddexeeye ayuu sheegay yacni fatratan waxaan ula jeedaa go-is kala dheh waqad dakara ibnu isxaaqin wuxuu sheegay fatratan go-id oo go-is thaalitatan ee saddexaysay lilwaxyi waxyiga uu go-ay laakinaha laa tasix laakiin ma asaxayso ibnu isxaaq wuxuu soo xigtay inta jeer ee waxyigu uu kala go' ku yimid inay saddex jeer ahayd marka wuxuu tilmaamayaa kaatiibka wuxuu leeyahay labadaa mar bay nusuustu runtii u hiilinaysaa oo taageeraysaa xaaladan saddexaad ile waxyiga wuu go-ay nusuusta ku soo aroortay saa marka uma xoog badno wey waqad waradat riwaayaatun daciifa waxaa soo arooray riwaayaad nugayl uu ku jiro daciif ah aw waahiyatu sanadi ama sanadkeedu aad iyo aad daciifa u yahay wa munkaratu lmatni matnigeeduna munkar u yahay taasoo tufiidu faa'iidaynaysa ana jibriila calayhi الsalaam callama arasuula salى اllahu عalayh wasalam alwudu inuu jibriil uu nebiga sal alla alay slm weysada baray oo ana khadiijata taxaqaqat min kowni aladii yaraahu rasuulu milaakan walaysa shayطaanan amaba khadiijo inay ogaatay qofka rasuulka sala allahu alay slm u imanaya ee mar walba wax u sheegaya inuu malag u yahay shaydaan aanu ahayn aw ana wuquuca shadri shaqi sadri takara macahu fii bad'i lwaxyi amaba laabta nebiga sal alla alay slm oo la dilaaciyey dhacdada iyada ah in ay soo noqnoqotay intuu waxiga bilaabanayay oo anamaa jii'a jibriila ilayhi kaana wahuwa naa'iman bixaraa ama goortii jibriil uu imanayay nebiga sal alla alيh wasalam ay ahayd isagoo hurda godkii xera ahaa oo ana abaa bakrin huwa aladii saxibahu ilaa waraqa ama abuu bakr baa raacay nebiga sal alla alay slam oo weheliyey markii waraqa binowfal u aadayay wakulluha wa hada kulluhu laa yahbut waxaasoo dhan wax saxiixa maaha dabcan waxaan nidhi waxaan baranaynaa asiira nabiwi saxiixa saa darteed wax fara badan oo siiro aan u naqaan oo maankeenna iyo qalbigeenna ka buuxa baan kala shaandhaynaynaa innagoo runtii tiigsanayna axaadiid markaa saxiixa ama naqdi cilmiga markaa ku salaysan waxaa jira marka kutubta waxaa ka buuxda waxa la leeyahay saddex jeerb waxyigu go-ay laba mar baa sugan mar saddexaadkii saxiix maaha taa mid waa masale meesheeda inaan uga tagna ay tahay arrinka labaad riwaayadda tilmaamaysa jibriil wuu soo degtay markaasuu nebiga sal alla alay wasalam baray sida loo weysaysto iyadana saxiix maha inay khadiijo ogaatay qofka nebiga sal alla alay wasalam ama cidda u iman jirtay inuu markaa malag ahaa oo shaydaan aanu ahayn oo iyada ay ogaato hubisana arrinkaana saxiix maha in dilaacidda la dilaaciya nebiga sal alla alay slm laabtiisa ay soo laalaabatay bidaayat alwaxyina arrin saxa maaha inuu jibriil nebiga sal alla alay waslam u yimid isagoo hurda qaarkii xero ahaana arrin saxa maaha in abubakar uu wehliyey uu la saanqaaday nebiga sal alla alay wasalam markii waraqa bin nofel loo aadayey markii waraqa bin la aadayey ee la rabay in laga hubiyo waraqa bin nofel waxa kan nebiga sal alla alay waslam uu dareemay iyo argagaxan cusub ee ku yimid ee isagoo leh zammiluunii zammiluunii aw dahiruunii dahiruunii war iduuduuba iduuduuba oo argagaxsan guriga markuu soo galay waxaan ognahay siirada saxda waxay tilmaamaysaa khadiija ay ahayd ciddii kaxaysay oo tiri yabna akhi oo tiri in adeerkayo ninka kan ma aragtay maxamed arrinkaabaa ku yimid bal ka waran intaanay meesha u kaxayn riwaayadda waxay muujisay nebiga sal ly slm intay soo dhoweysay ay fariisisay oo ay dejisay sida lagu yaqaano ay imra'a saalixa haweeney walba ee suuban marka ninkeeda dhib uu ku yimaado dowrkii bay gudatay kadibna waxay tihi lan yukhziyika allahu abadan lan yukhziyaka allahu abadan maxamedow ilaahay weligii ku hoojin maayo garabkaaga ka bixi maayo maxaa yeelay innaka taxmilu lkal curayskaad xambaartaa waa wa tuqri dayf qofka martida ayaa soo dhowaysaa wa tuciinu calaa nawaa'ibi alxaq qofka dhibaatada ku timaadana garabkiisa taagan tahay nin intaa quality isku darsaday intaasoo mu'ahalaada isku darsaday oo rabbigay u dhammaystira macquul maha in ilaahay garabkii uu ka baxo waxaan soo tilmaanay masalada markaan tilmaanayna haddaan in yar aan istidraar yar ku sameeyo darsigay ka baxo waxaan soo tilmaanay qof kasta oo ilaahay subxaana wa tacaala waafajiya inuu dadka dhibaataysan uu garab istaago amaba martisoorka ku wanaagsanaada ama noocan ma qofkii xaq ku taagan xaqiisa aad u hiiliso garabkiisa inaad istaagtid qofka sidaasoo kale qualitigaale markay dhibaato ku timaado ilaahay subxaana wa tacala waa garab taagan wallahu wallahu fii cawni اlcabdi ma kana alcabdu fii cawni akhiih macnaha bay turjumtay khadiija radia allahu canha kadib waxaan ognaha khadiija markay meesha ula tagtay waraqa bin nofel jawaab basiid uu bixiyo sahlan wuxuu yidhi wallahi waxaa ku yimid iyo wixii u iman jiray muuse isku mid wey isku meel bay ka soo baxeen kadibna wuxuu u tilmaamay inuu nebi yahay ilaan wuxuu ahaa nin kana yaqra'u bilcibraaniyati ma sha allah sida riwaayaddu ay leedahay wuxuu ilaahay wuxuu baray luqadda cibriga ah hibrigu wax ku aqrin jiray kutubtooda wax kudhigan ku dhigan waxa ku dhigan buu fahamsanaa saa darteed markiiba wuxuu fahmay inuu nebi marka u yahay kadibna wuxuu u tilmaamay waxyaabaha uu la kulmi doona macnaheeduna maaha inuu waraqa binofel faalalo uu ahaa ama kitaab gablo uu ahaa ama uu kitaab intuu kala rogay ama tusbax isku dhuftay inuu wax ogaada maaha laakiin wuxuu ka ogaaday sunan iyo wuxuu ka ogaaday nusuus ku qoran kutubtii buu ogaa saa darteed bu wuxuu yidhi waa lagula dagaalami doonaa waa lagu ergi doonaa naxariis ma jiri doonto bal xitaa wuxuu ka qoomameeyey isagoo ila nin da' u ahaa wuu ogaa inuu sii socdo markaasu yaa laytanii kuntu jadcan ama jadcan waxaan jeclaan lahaa qoomamay in maalinta lagu eryayo aan ahaada nin markaa isagu awood leh oo dhalinyaro ah si aan marka kugu nusray hadalladaabaa markana soo maray intaa waa inta sugan weeye laakiin arrimahan kale lagu dardaray ee laleeyahy jibriil baa weyse baray ama khadiija iyada hubisay inuu malag uu ahaa ee shaydaan aanu ahayn ama xaadiثat shaqa sadri bad-i ka hadlimayan waqti kale bad-i bay soo noqnoqotay ama jibriil baaba soo degay markuu soo degay nebiga sal ly slm iska hurday intaasoo dhan ba daliil markaa looma hayo wa kaana rasuulu اllahi salى اllahu alيyh waslm rasuulka wuxuu ahaa yucaaliju min atanziili shidatan kii kala kolma waxyiga dhib buu kala kulmi jiray markii waxii uu kusoo soo degayay nabiga sal alla alay wasalam aad buu u dhibtoon jiray fa kaana jabiinuhu yatafasadu caraqan fi lyowmi shadiidi اlbarad dhabanka nebiga sal alla alay wasalam dhidid baa shubmi jiray uu dhididi jiray maalin aad iyo aad u qabow yacni iyadoo qabow badan uu jiro oo ay tahay in la qarqaryoodo oo qofka inuu isdadaboolo ay tahay ayaa waxaa dhacaysa maalin qabowgeedu uu daran yahay inuu nebiga sal alla alay waslm dhididkiisu saa u durarsado waa goorma markuu waxyu kusoo degayay waxyigu marka wuxuu ahaa waxaanan sahlanayn fakana jabiinuhu yatafasadu caraqan fi اlyowmi shadiidi اlbard wa kana wajhuhu yatagayar wayakrub nebiga sal اlla alay wasalam wejigiisuna wuu isbedeli jiray oo bimacnaa sida wuxuu noqon jiray qof isaga dhan midabkiisa isbedeli jiray wa jismuhu yahqul jirkiisuna wuu cuslaan jiray yani isagoo dhan culays buu dareemayaa dhidid baa qabanaya isagoo dhan marka uu geri rasuulka sala allahu alيyh wasalam wejigiisa isbedelayay yaquulu zayd bnu thaabitin zayd bin thaabit oo kutaab alwaxyi oo sifaynaya nebiga sala allahu alيyh wasalam markuu waxyiga kusoo degaya dhibka uu la kulmaya ayaa wuxuu yidhi faunzila calى rasuuli اllahi salى allahu alيyh wasalam rasuulka alle ayaa waxa lagu soo dejiyey walxaal fakhduhu calaa fakhdii iyadoo bowdada nebiga sala allahu aleyh wasalam tayda ay saa ugu dhegantah dul saaranta iyadoo labada lugood aan saa isugu hayna buu yidhi fahaqulat calaya lugtayda aad ii cuslaysa buu yidhi xataa khiftu an turadda fakhdii ilaa aanba ka baqaba in nebiga sala alla alay waslm bawdadiisa ay burburisa midayda yani culayska ku imanaya nebiga sala allahu aleyh wasalam idan arrin sahlan markaa ma ahayn maxaa yeelay waa markuu allah subxaanah wa tacaala uu leeyahay sanulqi calayka qawla haqiila waxaan kugu soo ridaynaa qawla haqiila haqiila min xayثu اlxis wa min xayثu اlmacna wa haqiil min xayu min xayثu اlxis waa qowl samaawiya oo aan sahlanayn oo markuu nebiga sal ly slm kusoo degayo dhidid baa qabanaya marmarka qaarkii waan ogaan doonaa riwaayaadka qaarkood sida noo iman doonta in maaragtay aragtay habkuu rasuulka sal waxyiga ula kulmi jiray yacni dhidid baa qabanaya isagoo dhan wejigiisa isbedelaya culays buu dareemayaa xitaa dadka geesihiisa joogaa waxay nafsadooda u baqayay shani sahlan markaa ma arrin kale wuxuu yahay uu tilmaamayo hada aلصaxaabi wuxuu yidhi anaaba baqay buu yidhi inuu fakdigayga marka uu burburo wa kana yurakizu dihnahu bishidatin macnaha kale macnawigan ka halmaama wuxuu ahaa maxaa mar haddii ilahi subxana wa tacala xaggiisa uu ka yimid aayaduhuna ay yihiin aayada aanan sahlanayn fastaqim kamaa umirta iyo ma aragtay walaa tacjal biاlqur'ani min qabli an yuqdaa ilayka waxyuhu iyo aayado fara badan oo macafa allahu canka lima adinta lahum aayado fara badan oo qaarkood xitaa canaan ay ku jiraan qaarkood la leeyahay ma aragtay xaqa gudo qaar le wamaa qadarullah xaqa qadri aayadahaasoo kale culcus baa kusoo degaya marka arrin sahlan mar ma ahayn waana nebiga sal alla alay wasalam macnuhu dhadhansanaya wixii buu og yahay waxii samaawey intaasoo dhan ba marka isugu tagtay wa kaana yurakizu dihnahu bishiddatin lixifdi اlqur'an nebiga sal lla lay waslam maskaxdiisoo dhanba waxay xoogga saari jirtay inuu qur-aankaa marka xifdiyo marka nebiga markaa wax welwel waxaa ku hayn jiray aayaddan laguu soo dhiibo adiga lagugu aamine ee lagu yidhi ummaddan gaarsii jinkeeda insigeeda ilaa qiyaami saacati oo eternality baa loo qoran lahay abadiya jirta wuxuu ka baqayay marka inuu waaw halmaamo ama fa iyo mnuun isku isdhaafiyo ama maaragtay qaaf iyo fa isku bedelo saa darteed buu hadalka inta la wado oo malaga uu hadlayo buu isagana kusoo celcelin jiray fa bihi lisaana carabkiisu ku dhaqdhaqaajin jiray iyo wa labadiisa bishimood uu kusoo celcelina waad aragtay qofka markaad ka baqaysid noocan ma ama qof uu kula hadlayo adoo ka baqaya in fariintii aad halmaantid waad kusoo celcelinaysaa ama waad qoranaysaa nebigana waxna ma qori jirin waxna ma aqrin jirin laakiin inta loo waxyooda unbuu markaa maskaxda marka ku hayn jiray saa darteed ba fanaزlat ilaaya aayaddii baa soo degtay laa tuxarik bihi lisaanak nebiga qur-aanka carabkaaga ku dhaqdhaqaajin litacjala bihi adoo ku degdegaya ina calaynaa inagayna saaran tahay rabbilcaalamiin baa leh jamcahu qur-aanka ururintiisa oo laabtaada aan ku ururinno wa qur'aanahu aqrintiisa oo carabkaaga inaad ku aqrisa annagayna saarantah maalintaa laga bilaabay nebiga sala allahu aleyh wasalam waa uu xasilay walwal dame ma gelin oo waxaa la yidhi adigu sanuqri'uka falaa tansaa annagaa ku aqrisiin doona hal xarafna ma halmaami doontid baa leeha taa ka seexo تkفيiفا canhu fududayn laga fududaynayo sala allahu الlaه wasalam wa kaana shawquhu kana shawquhu nabiga sal اه علي slm hilowga uu u qabo ilayhi qur'aanka iyo waxyiga uu qabo iyo wa xirsuhu dadaalka uu ku dadaalayo calayhi qur'aanka yadfacu arrinkaa wuxuu ku bixinayay ila atacajuli inuu ku degdegay fii talaqihi qur-aanka markii inuu la kulmo kamaa bayana dalika alaaya sida ayaddu marka ay caddaysay waa tan qur-aanku u le walaa tacjal bilqur'aani horta qur-aanka ha ku degdegin min qabli an yuqdaa ilayka waxyu waxyigiisa intaan lagu dhammaystirin ka hor ha ku degdegin qul waxaad tidhaahdaa maxamedo rab yaa rab zidnii ii kordhi cilman aqoon iyo ogaal iyo barasho diineed ilaahu ii kordhe sidaa dheh nebiga sal sl la hadlaya waa waxyigii aqoon oo dhan baa isugu tagtay qur-aankaoo dhan baa li laabtaadaan gelin doonaa la yidhi litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim adaa caddayn doona tafsiir hadday noqon lahayd wax kasta adaa og la yidhi ayaa haddana waxaa leeyahay zidnii cilman dheh yacni ilahay waxaad weydiisataa cilmi ilaahu isii dheh iyadoo nebiga sal alla lay wasalam haddana loo damaano qaaday cilmiyoo dhan ma kaana wma yakunu iyo ma sayakuunu qur-aan xambaarsan akhbaaru man sabaq iyo dadka hadda jooga iyo dadka soo socda qur-aan wixii o dhan ururiyey iyadoo laabtiisa lagu ururiyey oo hal kelmad aynay ka maqnayn ayaa haddana waxaa leeyahay qul rabbi zidnii cilman waxaad tidhaahdaa ilahu cilmi markaa ii kordhi marka waxaa fahmaysaa cilmigu inuusan markaa meeshaan ku akayn inta kale wuxuu yidhi waqad su'ila rasul lah sal lla alay waslam rasuulkaa la weydiiyey marka isagaa la weydiiyey waxaa la yidhi kayfa ya'tiika alwaxyu nebiga waxyigu siduu kugu yimaadaa bal noo sifee waxyiga markaad helaysid saxaabaduna wax kasta inay ogaadaan bay jeclaayeen yacni markaas yaa rasuul allah waxyiga markuu soo degayo waxaan rabnaa inaan ogaan habka kugu soo dego fa ajaaba markaasuu ka jawaabo wuxuu yidhi axyaanan marmarka qaarkii waxyiga markuu i imanayo ya'tiinii waa ii yimaadaa mithla silsilati ljarasi isagoo dhawaaqaya sida silsiladda oo kale jaraska oo gambalaalka kale u dhawaaqaya dhawaq isagoo leh buu u yimaadaa wa huwa xaaladda iyada markuu saa u dhawaaqayo waxyigu uu silsilad oo kale uu yahay dhawaaq uu samaynayo oo aad iyo aad u garaacmayna ashadduhu caley waa markuu igu daran yaha wey markaasaa ugu daran fayabsimu canii haddana waa iga go'aya waqad wacaytu canhu maa qaal anoo weeleeyey oo xifdiyey wax alla wixii markaa uu malaga ii sheegay wa axyaanan ma marka qaarkiina waxaygii wuu yimaadaa wa axyaanan ma marka qaarkiina yatamahalu liya almalaku malagu wuxuu isaga kay dhigaa rajulan nin nin isagoo ah buu u yimaadaa fayukallimunii markaasuu ila hadlaa fa faacii marka waxaan waalaayaa oo xifdiyaa maa yaquulu waxa marka uu leeyahay wa kaana alwaxyu waxyigu wuxuu ahaa marka ya'tiihi kii u yimaada fi lyaqdati isagoo soo jeeda kama tadulu laxaadiidu saxiixa sida axaadiis saxiixa marka ay muujinayso marka arrinkan isaga ah waa arrin sha'nigiisu marka sha'ni caadi aanan ahayn nebiga sal allah alay wasalam marka waxaad dareemi kartaa marna markii la yidhaahday ashadhu calaya waxaa muuqata xaaladan ah uu hadda tilmaamay zayd bin thaabit ama riwaayaddii hore ay tilmaantay markuu waxyiga uu soo degay wuu dhididi jiray iyadoo maalinkuna uu yahay maalin aad iy aad u qabo marka la leeyahay in ay u badan tahay marka silsilat aljalas uu ku yimaado waa markay ugu daran tahay nebiga sal alla alay slam culays buu dareemayaa dhidid baa qabanaya shani markaa sahlaan maahayn kadib wuxuu le labada xaaladoodba marna ruux bini aadama oo socdoo kale u muuqdaa kadibna waxbuu ii sheegayaa walidaalika haddaad xusuusataan xadiidkii dheeraa oo aad wad xifdisan tihiin arbaciinka aad ku aragteen oo kale daba markii jibriil waatana ka wuxuu ahaa baynamaa iyadoona rasuulka sal lla alay waslam aan la fadhin id طalaca calayna rajulu shadiidu bayaadi hiyaabi shadiidu sawaadi shacr laa yacrifu walaa nacrifu yacni aan aan axad aanu oqoon isagana aanan oqoon kadib waata wax kasta intuu hadlay bini aadam buu iska soo dhigay bini aadam uu iska soo dhigay dad buu isku ekaysiin jiray sidii riwaayadka marka kusoo aroortay meeshaan marka waxaa muuqata waxyigu marka wuxuu ahaa shay la taaban karo tangible oo la taaban karo tafsiirka marka ay geliyaan nimanka mustashriqiinta ama orientalisiska oo dhowr jeer aan soo dul istaagnay qaar ka mid ihiin aan hadalkooda maanta ogaan doonno ay leh waxaa kanu nebiga sala alla alay wasalam cudur buu qabay eclibs buu qabay qalal buu qabay waxbaa qaban jiray waxbuu ismoodsiin jiray wuu iska hadaaqi jiray kadibna wuxuu la soo shir tegi jiray oo dhihi jiray arrin waxbaa lii waxyooday arrinkaa shalay nimanka ay ku dhawaaqeen weli dad baa celcelinaya oo soo celcelinaya waxaad dareemi kartaa hadda nin isaga maanka uu ka tegay miir daboolna ankanshas oo dhulka yaal waxba aan u kala baxsanayn inuu qur-aanka kan inta carab lasoo hor istaago la yidhahdo war carab baa tihiin qolo walbana ilaahay subxaana wa tacala waxbuu ku fadilay carab waxaa carab loo yidhi maxaa yeele min acraba yucrib qofka wuxuu doonay inuu caddayn karo luqada carabigana luqo markaa xagga balaaqada marka loo baxo iyo e, qoto dheeraanta macnaheeda ay ku fadhida iyo qofka marka uu shay walba uu doonaya inuu cabiro suu doono uu sheego uga bogan karo waa luqada carabiga carab baa tihiin idinkoo dhan intaad meel isugu tagtaan horta qur-aankanoo kale keena markay keeni waayeen walcashru suwar bal toban ayadood markay keeni waayeen bal aaya dadkaasoo dhan markay urursameen meel isugu tageen way keeni waayeen say marka suurtagal ku tahay nin la leeyahay miir dabool baa ku iman jiray unconscious buu noqon jiray miirkaa ka tegi jiray cudur baa qaban jiray kadibna waxbuu ismoodsiin jiray waxauna hadday yihiin imaginary base concept uu yahay wax ku salaysan mala awaal iyo noocan ma wax isaga dhawaaq hadday tahay suurtagal ma noqdeen inuu qur-aan haddana lasoo hor istaagoo la yihahdo low kana min cindi gayr اllahi lawajaduu fi ikhtilaafan kaiira qur-aanka kan haddii meel masder aanan ahayn allah subxaana wa tacala hadduu yeelan lahaa meel kale hadduu ka iman ka iman lahaa uu noqon lahaa man made low oo bini aadam waxay sameeyeen khilaaf fara badan isburin fara badan isbaraambar fara badan isduqayn fara badan lagu heli laha contradiction fara badan ilan maanta waad ad aragteen low walba waddan uu leeyahay waxaa hor fadhiisanaya intaasoo khobara leeyahay ninkan waa low makers waa la wada fariisanaya intaasoo buug baa la qoraya waxaa laga yaba inu saddex qarni afar qarni maanta markaad qodobka ko iyo tobnaad iyo kan shan iyo tobnaad markaa maraysin way isduqaynayaan meel laysugu ysugu qur qur'ankan waa la afalaa yatadabbaruuna alqur'aan am calaa quluubin aqfaaluha ma ay qur-aanka u kuurgalaan oo dhadhansadaan oo dhuuxaan macanida qotada dheer ee qur-aankan uu ku fadhiyo haddii masdar aanan ahayn min cindi illah uu ka iman lahaana qur-aanka wuu isduqayn lahaa aayadda tiri Eh, ma aragtay hala bixiya ayadan waxay yaan la bixinin walidaalika haddii ay noo muuqata anigi adigaba in aayad aayad ay duqaynayso ama xadiid xadiid kale inuu ka hor imanay waa fahamkeena annaga gaaban wa ilaa dadka ilaahay subxaana wa tacaala uu u furay oo futuuxaadka uu siiyey ee ilaahay subxana wa tacaala fahamkan diinta u furay oo muuqdaan waa maankeena gaaban saa darteed markii in la degdega maha inaad tirahdid maaha ayaddan ma soconayso iyo ayaddan xadiidkan muxuu waxaan u sheegay inaan dhahna maha waa inaan fahamno horta macnida marka uu ku fadhiyo waxyigu marka sha'nigaasuu lahaa waxaa kaloo baraarujin mudan markaad dib ugu laabatid waxyiga marka dib loogu laabto comparatively diimaha kale marka dib loogu laabto iyagu kitaabka keliya ee la soo dejiyey maxfuudan isagoo ah tanziilka koowaad wuxuu soo maray samada toddobaad baa lasoo dejiyey markaasaa lasoo dhigay midda annaga nagu beegan qur-aanka markii lasoo dejinay waqti markaa e, ramadaan ahayd kadib samada nagu beegan buu qur-aanku munajaman usoo bilay idan marka waxaan haynaa ayadaha le marka inaa anzalnaahu waan soo dejinnay waxaa loola jeedaa samada toddobaad baanu ka soo dejinnay loox maxfuudka kadib waxaan soo dejinay samada nagu beegan ayadaha tilmaamaya marka qur-aanka tadriiji buu usoo degay ma aragtay qur-aanka tartiib tartiib buu usoo degay linuhabita bihi fu'aadak waratalnahu tartiib marka aayaduha ay tilmaamayaanna waa samada nagu beegan ilaa iyo dhulka oo nebiga sal ly slm marka lagu soo dejiyey tiina waxay qaadatay muddadan hadda la sheegi doona biidn illahi subxaana wa tacaala laqad istagraqa waxa uu qaatay nusuulu lwaxyi waxyiga soo degitaankiisa halaaan wa cishiriina sana labaatan iyo saddex sano minhaa waxaa ka mid a ah saddex iyo labaatanka halaaثata cashara caaman saddex iyo toban sano bimakata ah wa huwa almashhuuru wa hada huwa almashhuuru sidaasa caan baxday wa cashuri siniina iyo toban sano oo fi lmadiinati markaa la joogo wahuwa muttafaqu calayhi waana sida markaa muttafaq calayhi sida laisku waafaqsanya marka waa sidaa wey marka qur-aanka marka soo degitaanka dambe munajaman munajaman waxaa loola jeedaa inuu tartiib tartiib usoo dego xaadiidaa dhacaysa dhacdaa dhacaysa aayad baa soo degaysa qolaa la canaananaya aayad baa soo degaysa xukun baa la nasakhay obrogation lagu sameyey xukumkii jiraa la bedelay xukum kale aayad baa soo degaysa tiina waxay qaaday saddex iyo labaatan sano ayib maxaa marka mar keliya loo soo dejin waayo qur-aanka limaada waxaan kaga duwannahay kutubtii hore kutubtii hore hal mar keliya ayaa waxaa la yidhi waatan ma aragtay khuduu khuduu khuduu lkitaaba biquwa hal mar qaata isagoo dhan hal mar la soo dejiyey axkaamtooda waa la adkeeyey shay walbaa la adkeeyey lakin annaga waxaa la yidhi aayadda mar bay soo degaysaa si tartiiba ujeeddada waxay tahay caaisha waxay leedahay xadiidkii bukhaari haddii qur-aanka marka la soo dejiyey hal mar la dhihi lahaa ka taga ribada ama la dhihi lahaa kan waa xaaraam kan waa xaaraam kan waa xaaraam haddii la dhihi lahaa hal mar bay dadku diin ka wada ordi lahaayeen laakiin dadka waa la dhisay saddex iyo toban sano ayaa maka waxaa lagala hadla horta aalihadan aad ku dhegan tihiin xagga soo dhiga horta ilaahay keliya ka dhigta khaaliq khaaliqa keliya ka dhigta mid aad caabudaan markii saddex iyo toban sano quluubtoodii la hufay oo eh, tahdiib lagu sameeyey oo xumida laga saaray oo shirkiga laga saaray luqada carabigana waxay yidhaahdaan qaacidana ay ka dhigaan mathal mahmaha baxdayna ah waxay yidhaahdaan altakhliyatu qabla ataxliya meel intaadan degin ka hor horta xarxaaro oo intaadan degin ka hor horta meesha ha kuu bannaanaato horta qalbigan aan rabay inaan diinka aniga aan ku beero macna tawxiidna aan fahamsiyo horta waa inaan shirki horta ka saaro shirkigu markuu barabaxa un keliya ayay diinta iyo tawxiidku markaa qalbigo saafiya la falgeli kartaa tii marka la sameeyey kadib ay diintu markaa bilaabatay waa maalintaa walidaalika arag aayadaha marka la jooga makal mukarama way gaagaaban yihiin uma nadar uma cabasa wa basar uma adbar wa ina acطaynaaka alkawthar fasalli lirabbik liila aayaduhu waa gaagaaban yihin madiina munawara imanaysaa yaa ayuha aladii ma aragtay aayaddii dheereed aqri idaa tadaayantum bidayni ilaa ajali musama adu iska wad maanta dhan wad aayadihii gacangoynta ka hadal wakatabna calayhim fiiha ana الnafsa bالnafsi wاlcayna bاlcayni wاlanfa bاlanfi wاluduna bاludun wالsina bالsin wاljuruuxa qisaas aayadihii kalema way dheerdheer yihiin maxaa yeele marka maka la joogay situation bay ku jireen waxay ahayn ari raacato ninka kan ari buu raacdaa ninka markuu qowsaar uu yahana arigan buu ka fakaraa goortuu foofinay iyo goortuu daaqsinka geynay goortuu soo laabanay marka haddaad tiraa ya ayuha aladiina aamanu atadaayintu ma aqrinaya ma joogi karo waa inuu degdego shaqaa sugaysay arigaa ka baxsanaya marka uma nadar ka daba tuur laakiin marka madiine la yimid oo beeraley ay noqdeen oo dadku ay degeen ninka beerta lehna uu yahay nin deggan aan dhaqaaqayn diyaar wuxuu yahay marka inaad ku dul akhriso ya ayuha aladiina amanu ida tadayantum bidayn axkaamtiiba marka la sugay hunaa marka marnaba marxalat alcaqadi marxala caqadiya la saxaya marxalad baa la jooga marna waxaa la jooga marxalad dadku ay dastuur bay u baahan yihiin marka in la sameeyo wahaakadaa dawaaleeg diinku waa kaamil saxiix alyawma akmaltu lakum diinakum waa meel noo taal iyadoo sidaa ay tahay haddana tadbiiqa diinta wuxuu iman karaa tadriijiyan buu iman karaa biidn illahi subxana wa tacaala intaa markaan ka soo gudubno kadib wuxuu leeyahay kaatibka ina daahirata alwaxyi waxyiga iyo habka uu dhacay iyo fafaalihiisa mucjizatun weeye mid mucjizo ah mucjizadaasoo khaariqatun dilaacinaysa lisunani alطabiiciyati sunanta abiiciga ah sunan micnaha mucjizo mucjiza waxaa loogu magacaabay maxaa yeelay challenge bay la timid taxaddi bay la timid dad baa marka markiiba lagu caragelinaya kow oo awood loo sheeganaya waxa leeyahy bal waa kan waxa nebiga sal lla alay slam uu keenay bal la ima waa kaa waqtigii ciise mucjiza maxaa ahayd ani akhluqu lakum min aطini kahayati الطayri faanfiqu fiihi fayakunu طayran biidn illah taasaa mucjizo ahayd waqtigii nebi muuse maxaa mucjizo ahayd ushii baa ahayd oo la imaada idinka waa tan iyadoo kalea oo saxarada marka nebiga sal ly sl waqtigiisa waa qur-aan sooma marka mucjiza mucjizadaas waa maxay khaariqa kelmadda khaariq waa extraordinary waa shay ka dhex baxaya oo doloolinaya oo ka awood badan waxa markaa jiro naturalkaa noo muuqda yani wax caadiya maaha waa wax markaa qofka awooddiisa markaa ka baxsan xayثu talaqa الnabiyu salى اllahu alيه waslm nebiga sal ه alيه wasalam uu la kulmay kalaam allahi kalaamka ilahi waa qur'aankii biwaasitaةi اlmilaaki jibriil calayhi الsalaam jibriil baa usoo gudbiyey isaga ahaa midka marka soo gudbinayay wbالtaali taa waxaa raacsan falaa صilaةa liظaahiraةi اlwaxyi waxyiga ifafaalihiisa marka laga hadlaya ee daahiradiisa siduu u yimid xiriir lama laha bililhaami waxa lagu magacaabo ilhaam aw biاta'amuli اlbaطiniy amaba ukurgal daakhiliya aw alistishcaari اdaakhiliy ama dareen daakhiliya bal ina alwaxya waxyigu yatimu min khaariji الdaati اlmuxamadiyati اlmutalaqiyati lahu waxyigu waxa uu ka imanayay mid ka baxsan daatada nebiga salى اllahu عalيه wasalam duuna an yakuna lirasuuli اllahi sal اlla alيه wasalam iyadoo rasuulka aanu ku lahayn ayu aharin wax raada fi siyaaqati samayntiisa walmacnaa macnaha hadalkaa waa hadal daqiiqa inaan fahmnaan aan u baahana maxaa loola jeeda kelimat alilhaam iyo kelimat alta'amul albaطini ama waxaa lagu magacaaba alistishcaar adaakhili kelimadda ilhaam waxaa adeegsada diimaha kale markaad u laabatid ilhaam waxaa loo yaqaanaa waxay maanta ku magacaabaan ma aragtay inspiration qofka isagoo jooga wel waxbaa ilhaam baan dareemaya waxbaa ilaahay markii adoo shay baad rabtaa inaad samaysid meelaad ka bilowda ma taqaanid kadibna ilahay subxana wa tacala waddada kugu toosinaya lakiin waxii laguu sheega maaha sida saxda waxbaa kula hadlaya adoon ogeyn ayaa waxa lagu leey bar waxaan haddaa qaadatid kawaran go-aankaas baad qaadanaysa ilaha kuwaafajinaya marka waxay yidhahdaan badanaa fulanun mulham isagoo ogeyn baa lala hadlay waddadii baa lagu toosiyey marka waxygu sidaa maaha ko arrinka labaad waxyigu maaha alta'amul albaطini oo diimahan budistaha iyo confucianismka isticmaalaan oo maanta ay u yaqaanaan waxay u yaqaanaan ma aragtay eh, qofka in meditation baa loo wuu imaanaya qofka cabaar buu fadhiisanayaa concentration buu samaynayaa indhuhu isku qabanaya kadib relax baa leeyahy xubnahaaga ee axsaabtaada deji kadib waxbuu ismoodsiinayaa imagination buu samaynaya kadib tiiba marka ambaqaaday waxyigu sidaa maaha arrin kale waa maxay alistishcaar adaakhili waxaa lagu yaqaanaa nimanka eh, ma aragtay pom realmka ku jira realm ku jira oo ah nimanka iyagoo gabya meel buu fadhiisanayaa xigsiin buu samaynayaa hadallo isku aadinayaa dareen buu marka dhalinayaa amaba qadiyad hadda ka hor dhacday buu la falgelayaa waxbuu samaynaya kadib waxbuu ismoodsiinaya kadib tix buu marka ka soo tuuraya waxyigu saddexdaa shaqaba shaqo kuma leh saddexdaa arrimooda shaqo kuma leh ilhaam maaha wax qofku marka noocan maa lagu soo tuuray un maaha number labo ma aha waxyigu wax qofku intuu indhaha isku qabtay isaga uu dhaliyey ma aha waxyigu dareen daakhiliya laakiin waxyiga waxaan leenahay waa wax ka yimid meel ka baxsan nebiga sal ly slm daatadiisa ilaahay subxana wa tacala wax soo diray saddexdan arrimood marka maxaan u diidanah refutation maxaa lagu samaynaya waxaa lagu samaynaya waa nimankan mustashriqiinta waa meelaha ay ka soo duulaan waxay leeyihin isagaa mala awaalay isagaa ismoodsiiyey indhuhu isku qabtay cudur ku yimid baa waxaan ka dhashay tiibaa markaa diidanna waxaan leenahay waxyigu ya'tii min khaarij addaat almuxamadiya arrinkaa waa arrin marka sugan waxaan leenahay haddana nebiga sal alla alay wasalam wax shaqa uu ku leeyahay mala fi siyaaqati walmacnaa aayaddii soo degtay isaga ma samayn senteniskii isaga ma dhisin garaamar ahaan iskuma toosin sad ninkan kan ku qaba ma dhihin sidii loogu soo gudbiyey marka u gudbiyay waa tan qur-aanka uu leeyahy wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxan yuuxa waana arrinka new testamentiga marka jesus eh, marka uu tilmaamayey ee counselorka marka laga hadlayay hadalhiis waxaa ka mid a ah, wuxuu idiin sheegi doonaa the counselor wuxuu ilaahay ka maqlay markuu leeyahay gospelka ama bibleka lagu dhigi kelmaddaasaa ku qoran o ah nebiga sal ly slm kelmadda aanu doorin doonin waa tan ayaddun marka ay tilmaamayso bal tanxasiru muhimatuhu bixifdi اlmuuxa wa tabliigihi nebiga sal lla ly slm marka muhimaddiisu waxay ku kooban tahay un keliya kelmaddii loo waxyooday isuu dadka marka u gaarsiin lahaa marka nebiga waxaa la yidhi kelmaddan baan kuu sheegana qul markaan ku dhahno qul dheh dadka ku dheh yaa ayuha الnaasu ya ayuha الnaasu ku dheh ya ayuha aladiina aamanuu ya ayuha aladiina aamanuu kuma banaan marka ya ayuha aladiina aamanuu iyada lagu yidhi inaad tiraahayd eh, ma aragtay ya ayuha aladiina dakhala fii quluubihim aliimaan laguma dirsan ya ayuha aladiina aamanuu baa lagu yidhi taa gaarsii ya ayuha annaasu kuma bedeli karti ya ayuha aladiina aamanuu nebiga sal lla lay slm marka kelmaddii ilaahay uu u waxyooday ee jibriil lagu soo dhiibay sideeda u gudbiyey labadan arrimooda siyaaqada ah samaynta iyo macnaha ahna shaqo kuma lahayn oo meesha maanta ay dhahaan marka bibleka u laabatid maaragtay ay dhahaan wuxuu u gudbiya verbatim sideeda iyadoo kelmadna kelmadda marka aan lagu bedelin wa bayaanuhu wa tafsiiruhu sawmaha nebiga sal lla ly caddaynta uu caddeeyey iyo tafsiirka uu fasiray aayaadka fayatimu biusluubi nabiy sal alla alay slm sal lla ly usluubkiisa isagaa sameeyey marka kamaa yadharu fi axaadiidi lmaxfuuda sida ka muuqata axaadiistiisa marka la xifdiyey waxaan leenahay marka aayaduhu markay soo degeen ilaahayna uu ku lehay fi suurati naxli ina litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim nebi maxamedo waxbaan kuu soo deenay qur-aanka ujeeddadana waa maxay litubayina linnaasi dadka saad ugu caddaysid wixii loo soo waxyooday aayadihii marka waa la sharxay maxaa lagu sharxay xadiid baa lagu sharxay marka waxan lenahy axaadiida waa hadalka nebiga sal alla alay waslam waa ooraahdiisii waa falkiisii waa waxa uu sugay ee uu yidhi waxaa kan waa soconayn approval uu ka dhigay marka waxaan leenahay axaadiida nebiga sal alay slam xaggiisay ka yimaadeen laakiin aayaadka dakhli kuma laha saa darteed waa tanay culammaa qur'aan markay ka hadlayaan ay kala saaraan oo leeyihiin xadiidka nebiga sala allahu alay wasalam qur'aanka farqi baa udhexeeya farqi farqi weyn baa udhexeeya kow qur'aanka lafdan wa macnan ilahay xaggiisu ka yimid fii xiin macnaha xaadiida xagga ilahay bay ka timid laakiin alfaada iyo kelmadaha la eegsan nebiga sal alay slam baa wata qur'aanka oo kale wayse laanna aqrin karti xadiidka waad aqrin karta adu wayse ku dhowrana qur'aanka waad ku tukan kartaa laakiin axaadiida kuma tukan kartid intaad allahu akbar tiraahd ummadda inama alacmaalu biniyati kuma aqrin kartid lakin qur'an baa ku aqrin kartaa wa fii nafsi اlwaqti marka laleeyahay man xarf ninka aqriya cashara darajaatin lilqur'aani walakin axaadiida cashara darajaat lama dhihin marka farqigaabaa marka u lakin waxaan leenahay axaadiida nebiga sala اllah alيه wasalam macaanideeda ilahay xaggiisay ka timid laakiin alfaada iyo hadal samaynta iyo uurbixinta ama kelmadda marka la samaynayo nebiga sal lla alay isagaa wata wa huwa usluub mugayir tamaama liusluubi اlqur'an waana usluub boqol kiiba boqol ka duwan ee khilaafsan usluubka qur-aanka uu ku yimid intaa markaa ka baxna kadib waxaan rabnaa in aan ka daba tagno masale aad iyo aad loo buunbuuniyo oo la xiriirta gabayga iyo samayntiisa oo dad fara badan marka ay isku dayaan in ay ma aragtay marka ay leeyihin nebiga sal lla alay slm shaacir waa gabya majnuun waa nin waalan waa kaahin waa kitaab gaablow hadalladii saaxir waa falaanful maaragta dadka sixir hadalladii ay dhihi jireen waxyaabaha ay marka la soo shir tagaan nimankan orientalisiga waxaa ugu weyn shicirka tixda gabayga sida loo curiyo oo loo dhaliyo ayay waxay rabaan inay correlation ka sameeyaan inay isku xiraan iyo qur-aanka tiibuu marka ka jawaabaya sheekh wuxuu leeyay ina muxaawalaة albacdi تعليل اختلاف أسلوب القرآن عن أسلوب الحديث عن طريق علم النفس التحليلي بدعوى أن القرآن صدر عن منطقة ألا شعور في حالة ضعف الوحي الخارجي ونشاط العقل البادني الباطن وأن الحديث صدر عن العقل الظاهر تبدو متهافتة وحلية dadka isku dayaya in ay cillad u sameeyaan amaba ay ka daba tagaan cilladda la xiriirta kala duwanaanshaha ay kala duwan yihiin xadiidka iyo qur-aanka dadba ba marka hawl kaley samaysa waxay yihahdeen waxaan rabnaa in aan fasirno maxaa kala duway qur'aanka iyo xadiidka nebiga maxaa kala duway marka si ay wax u sameeyaan maxay samaynayan marka cilmi psychology bay adeegsadeen cilmi nafsiga marka u fasirayaan waxay leeyihin kow qur'aanka wuxuu ka yimid jirka bini aadamka waxaa ku taal mandiqa lagu magacaabo mandiqa lagu magacaabo allaa shucuur yacni mandiqat allaa shucuur oo ah meesha inay dhahaan ma aragtay uncontion center meel waxaa jira qofka dareen la-aan waxay kaga imanayaan mantiqadaas horta ka soo fulay waa goorma marka qofka kan uu dareen la-aanta shayga uu usoo tuurayo meeshii jir qaybtii dareenka u qaabilsanayd amaba u qaabilsanayd inay wax weelayso ama caqligii shaqayntiisii fircoonidiis o dhan baa istaagaysay dheheen xadiidka soo maha caqligu ka soo baxay hadalka sidaas oo kale waxaan leenahay tabduu mutahaafita wax ka jira markaa malaha waa mutahaafida bidaliil waa kan daliil buu marka keensanaya daliilka marka wuxuu ka dhigayaa arrimaha shicirka iyo wixii la mid ah. wuxuu leeyahy ida ta'amalna fima sadara can alxukamaai walshucaraa walbulagaa markaan u koor galno waxaa ka soo fulay nimanka xukamada ee xikmadda sheegi jiray iyo dadka gabya iwalbulagaa nimanka iyagu aftahanada ah min aathaarin adabiya raadadkii suugaaneed ee tixyaalka ah ay ka tageen dhaxal ahaan ummaddan ay u dhaxalsayni markaan u kurgalno tattadixu fiiha alwaxda alusluubiya waxaa nooga muuqda hal usluub oo integrity leh oo united ah aanan kala duunayn hal usluub bay wada raacayaan raqma mururi muruurihim bitajaarub ta'amuliyati wastibtaaniya iyagoo haddana soo maraya tajaarub kala duwan oo isugu jirta mid iyadu ay ta'amul uu samaynayo qofka iyo mid baatinka marka ka imanaysa nin kastoo gabyaa waa inuu horta situationka saa u daraaseeyo xaaladda saa u daraaseeyo kadib markuu daraaseeya kadib buu gebigiisii soo tuuraya waxaan dareemaynaa marka ninka gabyaaga ah markuu xigsiinta ula imanayo ama markuu u kuurgelaya xaalad xaaladaha ka mida ama markuu la falgelaya fal uun falalka ka mida kadibna wax uu soo tuurayo isagoo ku salaynaya fahamkiisa gaarka wax farqi oo marka udhexeeya ma laha xaaladdii uu arkay buu sifaynayaa dawaahirtii uu ku arkay buu sheegayaa ifafaalaha u muuqday unbuu sheegayaa wax cusub meesha la imanaya maxaa marka haddii ninka shaacirka ah hadalkiisa aanu isbedelin kii xakiimka hadalkiisa aanu isbedelin ninkii baliiqa aftahanka hadalkiisa aanu isbedelin oo markii ta'amul baatini uu sameeyey markuu hadalka uu tuuraya tixda uu la soo hor istaagay ummaddu ay isku mid ay tahay qur-aanka maxaad iyo axaadiida maxaad meelaha kale u kala duwaysaan buu leeyahy intaa marka kasoo gudbay kadib macnaha macno daqiiqa wa saara mabda'u اlusluubi asaasan litaxdiidi sariqaati اladabiya ila janibi sariqaati almacaani sariqati almacaani walidalika macnaha usluubka mabda'a usluubka marka laga hadlayo usluub الshicr usluub اlxikam usluub اlbalaaqa marka laga hadlayo waaba maanta mabda'a wuxuu asaas u noqday inay dadku kala xadaan suugaantii kala xadaan macaanida markaa kala xadaan walaa shaka ana alhuruuba min الاctiraafi bاlwaxyi huwa اdaafic ilى الtafsiiraati اlcadiida almutanaaqida lidaahiraةi اlwaxyi waxaana shaki ku jirin ka cararid laga cararayo in la ictiraafo waxyiga ayaa ah waxa keenay oo dhan in tafaasiirtaas o dhan marka la galo maxaa kuu diiday ilah baa u waxyooday inaad tiraahdi hadalkan wuu dhammaan laha falsafadan tirada badan maantan aan sharxayno oo aan isku daalinayna waxaa noo keenay niman baa waxay rabaan waxyigu inay maalku markan gareeyaan ay yidhahdaan maya maxamed isaga ismoosiiye maya psychology ahaan meel wuxuu ka soo fula aan caadi ahayn maya waxay rabaan isoo duuduubi inay yidhahdaan isaga waxa sameeyey qur-aan maaha mar hadduu isaga sameeyena saan doonaan ka yeeli karna waa intaa inta loo socdo walatii qadamaha almustashriquuna waatbaacuhum arrinkaa waa arrin ay soo qadimeen nimanka mustashriqiinta ah iyo kuwa markaa raacsan waa goorma khilaala alqarnayn ataasic cashar walcishriin labada qarne ugu dambeeyey qarnigii sagaaliy tobnaad qarnigii labaatanaad labadan qarni hadda la soo dhaafay ee ugu dambeeyey waxay ahaan quruunta ugu daran ee la isku dayey in qur-aankan marka la majaxaabiyo ama cala aqal haddii qofka uu ku guulaysan waayo inuu barabixiyo inuu marka majalo khaldan marka lugaha u saaro ina daahirata alwaxyi ifafaalaha waxyiga ah dallat tuwaajihu lmustashriqiin waxay ahaatay mid iyadu mar walbaba hortaaga nimanka mustashriqiinta nimankan mar walba afka aan ku dhufanay mustashriqiin dhowr jeel baan soo sharxnay waa niman lagu magacaabo orientalisis oo jaamicadahan waaweyn ee maanta yurub iyo americaba leh waxay leeyihiin qaybo gaara oo lagu barto diraasat istishraaq waxaa istishraaq loola jeedaa diraasat in la barto waxa wixii sharqiga ka yimaada sharqiga waxaa ka yimid diinta islaamka ka mida waxaa ka mida diimahan o dhan baa ka mida waxyaabahaas dhan baa lagu daraaseeyaa ujeeddadana waxay tahay maaha inay islaam diyaar u yihiin ama diin diyaar u yihin ujeeddada waxay tahay markii ay kun xadiid ay dul maraan bay waxay raadinayaan wow iyo fa'is dhaaftay si ay marka ay dasiise ugu soo dhex daayaan ummaddana shaki marka ugu beeraan kadibna diinka ugaga laabtaan nimanka mustashriqiinta shaqadaas bay leeyihin walidaalika howl fiicanna way qabteenoo waxay ka shaqeeyeen waxyaaba aanan caadi ahayn oo dadka muslimiinta maanta ay ka sexdeen xadiidkay ugu khidmeeyey ma malayn kartid luqada carabiga si uga shaqeyn ma malayn kartid laakiin intaa hawl ay qabanayaan oo dhan ba waxaa ku jira hal kelmad ay rabaan ummaddii markaa sida meeshaan oo kale waxyigu waa saan iyo waxyigu intuu ka dhacay maxamed isagaa mala awaale dad fara badan oo muslimiinana maanta maanta waxaad arkaysaa tviyada inay la fadhiisanayan maca alasaf shadiid wayalja'uun wuxuu yidhi marka ina daahirata alwaxyi dalat tuwaajihu اlmustashriqiin falaa yatamakanuuna min icطaaءi tafsiirin laha bal yaqacuuna fi اlxirati wاtanaaqud waxyiga arrimaha la xiriira waa mushkilad waa daahiro ifafaala mar walbaba hortaagan nimanka mustashriqiinta ilaa ay haddana ma makansanin inay bixiyaan tafsiir ay sameeyaan ma fasiri karaan wey bal waxay ku dhacayaan fi lxirati warayr xeyraan wtanaaqud isburin ويلجؤوuna إلى الاتihاamaaت الqadيمة اlatي saبقa an qاlha الcرب الجاhiلiyuuna في maka waxayna marka aakhirka ku dhammaanayaan oo u yooloobayaan oo ay raadsanayaan magangelyo ay ka raadinayaan wax alla wixii tuhama ee hore u jiri jirtay oo nimankii carabta ee jaahiliinta ay jireen waxaan maanta la sheegayo nimankan eh, la waa dad mucaasiriin waxbay barteen la wax cusub mayan keenin intii hore nimanka hore ay sheegi jireen un bay keeneen qur'anka waa kan uu tilmaamaya cinda nuzuuli اlislaami mima raddahu اlqur'an goortuu qur'aanka uu soo degay amaba islaamka markuu soo degay qur'aankana uu radiyey maxay dhihi jireen qaala allahu tacaala yaxkii tilka اlitihaamaati ilahay wuxuu yidhi isagoo ka hadlaya tuhnadaa loo soo jeediyey qur-aanka inamaa yucallimuhu bashar maxay dhihi jireen qur-aanka waxaa ku soo orore innamaa yucallimuhu bashar moxamed nebi ma ahane nin bini aadan baa wax soo baray wa qaala ilahay marka wuxuu yidhi waxay yidhaahdeen inamaa huwa ifkun waa been abuur iftaraahu isagaa uuntay beenta wa acaanahu calayhi waxaana ku caawiyey oo ugu gargaaray arrinka isaga qowmun aakharuuna dad kale marka moxamed qur-aankan isagaa samaystay dad kalena wuu la kaashaday kadibna caqli kale ay kusoo biiriyeen meeshuu marka wuxuu leeyay qur'aan baa laii soo waxyooday hadalkaa marka qur'aanka uu soo waxyooda waagaa la sheegay qur'aanka markuu soo degay in nimankan hadda jooga waxyiga psychology meelo kale la aaday waxay ku kala duwan adugu garo waa wa fi lqur'aan wa fi lqarni alcishiriin qarniga labaatanaad markii lasoo gaaray yaquulu lmustashriquun nimanka mustashriqiinta waxay leeyihiin ina rasuula sala allahu alay wasalam tacallama min waraqa bin nebiga wuxuu wax ka bartay waraqa bin nofel oo khadiija markay soo kaxayso waraqa u geyday ay u geysay ayuu wax ka bartay arday buu ahaa marka ka dhufsaday intuu haysto wa maratan yaquuluun marna waxay leeyihiin min buxayra raahib ninkii buxayra ahaa ee raahiibka ahaa ee nebiga sal lla alay slam uu markuu tijaarada u socday buu wax ka maqlay waxyaana yuradiduuna anahu tacalama min yahuudi maka marka qaarkiin waxay soo celcelinayaan nimankii yahuudda maka joogay baa nebiga wax baray marka wax cusub ma keenin wa naxnu naclam ana makata lam yakun fiiha yahuud horta maka yahuud ma deganaayeen ma deganayen taariikhiyan qof kale yahuud maka joogtay baa nebiga sal ly slm wax ka bartay horta waxaa ii keentaan hal ninoo yahuuda maka deganaa lama hayo waa mid wa ana liqaahu bibuxeera ninkii buxeera laleeyahay arrinkiis waan ka soo hadalna miyuu la kulmay mise lama kulmin dood dheer baan soo kicinna waagaa oo sheekhu uu noo sheegay dooddaa dheer kaba dhigba wayba sugnaatay inuu nebiga sal lla alay slam buxeera uu la kulmay kadibna hal saac gurigiisa uu lagu marti qaado buxeyr uu marti qaado isagii adeerkii in meesha wax lagu cuno kaba dhigma maalan low habat wa ana liqaa'ahu la kulanka nebiga sal ly slm bibuxayra uu la kulmay low thabata hadduu sugnaado laa yacdu saacata aw saacatayn hal saac iyo laba saac unbuu ahaa wa huwa ghulaamun fi haani cashara min cumri nebiga labayo toban jir buu ahaa nin laba labayo toban jir markaad wiil yaroo labayo toban jir markaad gurigaa ugu yeeratid hal sacna uu kula joogo qur-aankan tirada badan miyo hal sac ugu sharxaysaa kow horta waa inuu maan u hayo u xifdin karo arrinka labaad qur-aanka dhan in la diyaariyo u baahan yahay haddii hal sac labiyo toban jir oo waxa dhan uu ku laqi karo hal mar la laqsiin karo iyadoo wanaagsanaan lahayd arrin kale wuxu wa ana atawraata waاlinjiil waayahay yahay haddii la dheh nebiga sal اlla alيه wasalam wuxuu ka soo bowsada waxa kan labadii kitaaba hore u jirto towraat iyo injiil old testament now testament biblekaaba meel ku haystay kadib iyagu wax ka soo akhrisa haddii la dhihi lahaa waxaan leenahay altawraat waاlinjiil lam yutarjama ila اlcarabiyati ila bacda quruuni min cimri risaala min cumri risaala carabi looma turjumin bibaleka labadiisa qaybood qaybta towraadka ah tora iyo qaybta injiilka gosbalka ah carabi looma turjumin ilaa quruun tiro badan markay kasoo wareegta mooyaane walow kaana qad turjima kaba dhigba waa la turjumay waaba la turjuma waqtigaabay turjunaayon carabi baa lagu haya ka dhig faina umiyatahu taxuulu duuna ifaadatihi minha nebiga sal alla alay slam ummi buu ahaa waxna ma qori jirin waxna ma aqrin jirin umiyada nabiga sal lla lay slm baa waxay u diidaysaa inuu kutubta akhristo ninaan magiciisaba qori karin say ku suurtoobaysaa inuu buug intaa la-eg intuu dul fadhiiso wax ka soo koobiyaareeya wax ka soo xifdiya kadibna ummadda ula yimaado marka waxaan leenahay kow dhowr arrimooduu marka kaga jawaaba qurux badan waxaan leenahay kow midda ugu horraysa waxaan leenahay maka horta yahuud ma joogin buxeyre hadduu la kulmo hadda saacad laba saacad ba labaiyo toban jirna wuu ahaa towraad injiil carabi kuma qornayn kabadhigi carabi bay ku qornaayeen hadda nebiga san umi buu ahaa illiteracy baa meesha jirtay waxna ma qorin jirin waxna ma aqrin jirin nacam marka arrin kalaa marka iman karta oo masaladaas habeenkii baan soo tilmaannay kaba dhig yuujadu hamata tashaabuh bayna alqisas laga yaaba meesha inay jiraan isu ekaansho oo xagga qisasta ah addiiniy fi lqur'aan alqisas addiiniy fi lqur'aan wamaa warada fi اtawraati wa sharxihi tulmuud walinjiil waxaa jira isku ekaansho qisasta qur-aanka ku soo aroortay iyo qisasta ku soo aroortay towraadka iyo sharxiisa tilmuudka injiilka walidalika qisatu yuusuf waad ka helaysaa old testamentga waad ka helaysaa new testament waad ka helaysaa qisat ciisa waad ka helaysaa kutubta qisas fara badan qisat muusa moses anfara way ka helaysaa old testament towraadka new testament qurankana waad ka helaysaa tashaabuh baa jira saan uga jawaabayna marka waxaan leenahay wahuwa tashaabuhun waa isku ekaansho marjicuhu u laabanaya waxdatu lmasdari alilaahiy in saddexdaa kutubba hal meel ay ka yimideen rabbilcaalamiin uu soo wada diray arrinkaa wey marka marka haddii aanay jiri lahayn waxda oo ah hal meel oo waxyigu uu ka yimid hadduusan jiri lahayn kitaab walba meelba marka u dhici lahaa marka waxaan leenahay dhammaantoodba waataan kusoo sheegnay aan niri ay ku magacaabaan e, abrahamic faithes haddii abrahamic isla yihiin oo towraadkiina la yidhi muusa loo soo dhiibay injiilkiina ciisa loo soo dhiibay qur-aankiina maxamed baa lagu soo dejiyey saddexdoodana la yidhi hal masdar bay ka yimaadeen annaga ka hadli mayna marka bedel ka hadli mayna alternation ka hadli mayna kitaab baa la bedela aayad baa la hormari ka hadlimayna laakiin asal ahaan kutubtan ilaa xaggiisay ka yimideen marka haddii wixii oo dhan ba khaaliqa xaggiisay ka wada yimaadeen inay isku mid noqdaan nebi muuse qisadii loo sheegay oo ciise loo sheegay nebi maxamedan loo sheegaya oo yuusuf iyo wixii ku saabsan كما أن ثمة اختلافا جوهريا في التصوير النهائي للأنبياء وتنزيههم في أعمالهم وخصائصهم بين القرآن والكتب السماوية السابقة عليه sida ay u jirtaba ikhtilaafaad jawhari ah jawhari marka le waxa la ikhtilaafaad yani asaasi ah ayaa jira oo ka hadlaya atasawur النihaaئي للأنbiya marka laga hadlaya ambiyada iyo taswiirkooda iyo markii allah tansiihooda laga dheeraynaya waxyaabaha xun acmaashoodao kale iyo waxay la gaar noqdeen farqi baa u dhexeeya waxa ku qoran qur-aanka iyo waxa ku qoran kutubtii hore marka loo soo dejiyey wa huwa ikhtilaafun yarjicu ilaa ma tacarad lahu ilaa ma tacaradat lahu tilka alkutubu min taxriifin wa tabdiilin yajcaluha laa tumahilu bisidqin kalaam allah arrinkaana wuxuu u noqonayaa waxyaabaha ku yimid ee ku soo diriyey kutubta oo bedel iyo doorin oo run ahaantii marka lasoo gunaanada la dhihi karo maba ay ka turjumi kartaba inay tahay kalaamka allah jala wacala marka su-aasha kale imaanaysa waxay tahay hadda markaad kutubta hora kutubtii hore u laabatid qaar baa waxaa ku qoran nebi ambiyada ka mida ayaa gabadhiisii ka zinaystay qaar baa waxaa ka mida nebi ambiyada ka mida eh, ilaahay subxaanah wa tacaala baa u carooday qaar baa waxaa ka mida nebi ambiyada waxyaabaha ay qorayaan waxyaabaha caadiya maaha kutubta wax ku qoran waxaa leenaha marka waa yahay kutubtan waxaan nidhi asalkooda waxdatlmasder baa ka wada dhexeeya oo towraad iyo injiil iyo qur'aan laakiin hadalada meesha ku qoran waa hadallo la dooriyey waxaan ognaha ninkii pawl lagu magacaabo oo isagu cadaawo aan caadi ahayn u qaba diinka kan maaragtay masiixiyada inuu ka shaqeeyey shaqo kaleba aanu qaban uu isku dayay suu u baabi'in lahaa wax badan buu bedelay ninka kusoo daray wey loo tiiriya divinity of jesus in cijiize ilaah ahaa isagaa kusoo daray waa ninka loo tiiriya sonship of jesus inuu bunuwat ciisa inuu maaragtay ilaahay uu dhalay waa ninka loo tiiriya maaragtay fakarka ah ee ciise mathalan crucification baa lagu sameeye waa la daldalay waa ninka loo tiiriya masalata salb waa ninka loo tiiriya masaladan atoniment ay dhahaan oo ah in eh, waxa ku dhacay ciise ama daldalka ciise ku yimi wax kala maahan ummadda uu furanayay dembigii uu galay eh, aadam iyo xawa ay galeen waxyaabahan o dhan nin baa ku kusoo dara marka waxaan leenahay majmaca niiqiina saddex boqol labaatan iyo shantii iyaga ku waafaqay kadibna waa tii laga dhigay rag fara badan oo lixdameeyadii jooga boobis baa arrinka ka cabta wax badan marka ka sheegay waxaan leenahay marka waxa kan waa doorin timid waa tan qur-aanka uu leeyahay yuxarifuuna kalaam allah mar la leeyahay yubadiluun min bacdi marka la qur-aanka taxriif iyo tabdiil qur-aanka in fara badan buu marka sheegay iyaga marka dooriyey marka waxaan leenahay waxdatalmasder way jirtaa laakiin isbaraambar fara badan oo gadaal ka yimid waxaa ugu wacan doorintii markaa kusoo diraday ama bowl ha noqdo ama dadkii ka dambeeyey marka iyagu eh, discibleska u ahaa ama xerta u ha noqdeen ama intii ka dambeysay ama maanta majaamicdan maanta jirta ilaa iyo maanta la rogrogayo shay walba is yidhaahdaan wuxuu determental ku yahay ka hor imanaya maslaxadooda gaarka waa la rogaya waa la rogaya waa la rogaya saa darteed meesha waxaa timid marka in aayaddii la qoor jebiyo oo la jujuubo oo la muquuniyo oo meeshai iyagu rabaan iyo masaalixdooda ujeedda keliya loo wado wixii ka hor yimaada soo maaha maaha aayad maaha waa midda ay qur-aanka marka la rabaan afar labatanka sac leeyahy badala alkhitaab addiini oo alcaalam alcarabi xagga iyo sacuudiga laga soo bilaabay iyaguna eh, ma aragtay barakabeel inay yihiin waxaa muujinay markii waxay ku bilaabeen manaahijta laleeyahay ma aragtay tawxiidka iyo howlahan waa la adkeeyey iyo masaaishan ha laga saaro iyo waa maydar waa le waa inaad modernize noqotaan oo wax badan aad bedeshaan waa tan maanta marka diinka ilahay la rabo meeshii ilama tanwin ramatni bid waa meeshii ma aragtay e, e, ay dhihi jireen oo kale qofka markii uu ahlulfaasid uu yahay dadka o dhan inay faasidiin noqdaan buu jecel yahay si marka dadka dhan isku wada mid noqdaan oo hal mar la ysla waasho waxay yidhihin annaga meeshaan ka baxna inagana idinkana ka baxa waa midda marka raadinayn maxaa u bedeli weyseen bresherka waxaa la saaraya majaamic almajaamic alfiqiya bresherka waxaa la saaraya almarakis alcilmiya bresherka waxaa la saaraya meelba meesha diinta marka laga soo xigto waxaa la saaraya muftiyiinta waxaa la saaraya aimadii shay walba bresher marka la saaro waxaa la rabaa qofka inuu iska duxuxun iska sheego oo diinkuna meeshii dadka ay rabaan mar diinkan marka waa diin sugan inaa naxnu nazalna adikra wainaha lahu laxaafiduun ilahay baa ilaalinaya haddii ay nimankii hore ay ilaashan waayeen annagu keena waan ku dheganna waxaan leenahay waa diin walidaalika ama adigu idheh usuuli baad tahay ama fundamentalistaad tahay ama asal bay kaaga dhegantaha adigu dheh diinku waa sidan tafsiirkiisa isbedeli maayo oo ilahi subxana wa tacala isagaa marka sheegay hunaa marka waxaan leenahay walakina alahwaaa dafacat bacd الdarisiina ilى الqwl bأna الqur'ana اqtabasa tilka الqisas min الtwraati wاlinjiil laakiin ahwaa'da ayaa waxay ku bixisay nimanka wax daraaseeyey qaarkood inay yidhaahdaan qur-aanku wuxuu qisastaa ka soo qaatay towraat iyo injiil mغfiliina camda xaqiiqaة الاkhtilaafi اljawhariy bayn الqur'ani wagayrih iyagoo ka dhoohsan ishalmaansiinaya khilaafka weyn iyo kala dunaanshaha weyn ee ka dhexeeya qur'aanka iyo kutubtii hore farqi weyn baa u dhexeeya farqigaa marka iyagu ma arkayan waxay leeyihiin hal qisay kaga dhegaysaa qisadan intan waa lagu sheegay xaggana waa lagu sheegay qur-aanka xaggaasu ka soo qaatay intaa un bay kaga dhegantay لقد بين كاتبان نصرانيان هما سيل وتيلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجد نموذجا أخلاقيا ودينيا لينقله أو يحتذيه في الإسلام لبا nin oo qoraa wax qora ee iyagu nasraaniyiina masiixiyiina midna waxaa lagu magacaaba sayl midna waxa lagu magacaaba taylor labadooda waxay qoreen waxay yidhahan nebiga ma aanu helin nebi maxamed sal alla alay wasalam muusan helin namuudajan akhlaaqiyan waa diiniyan cid uu kaga dayda akhlaaqda moraliska iyo diintaba liyanqula xatuu soo si u soo gudbiyo aw yaxtadiihi fi lislam islaamkuu kaga daydo yacni wuxuu rabaa inuu yidhaahdo maba jirinba example horey u jiri ma jirin tusaale looga yacni eh, lala raad qaadaba ma jirine muxuu soo gudbiyaa bisabab inxiraafi itibaaci atbaaci diyaanaati alqadiimati wainxitaaطi tasawuraatihim bal wa taxriifi usuulihim addiiniya waxaana ugu wacan oo uu u waayey meel uu kaga daydo maxaa le diimihii hore ayaa la bedelay tasawuraadkii haddii laga dhihi lahaa concept of god oo ilahi subxaana wa tacaala conceptiga waxyiga la xiriira fakerka la xiriira alyowm alaakhar fakerka la xiriira iimaanka intuubaa la dooriyey lugtaa lagu dhuftay usuushiina waa la dooriyey marka nebiga sal lla lay sl marka waxaa la soo diray iyadoo meesha diinba aanay oolin waxaa la soo diray iyadoo halka ilaahu toban ilaah yahay waxaa la soo diray iyadoo la yuxarifuuna alkelima can mawaadicihi waxaa la soo diray iyadoo ciise iyo ilaah la wado waxaa la soo diray iyadoo le ciise maaragtay eh, allah subxaana wa tacala wa ciisa wa ummuhu wa hal ilaah iyadoo laleeyahay taasaa la soo diray waxaa la soo diray diin o dhan marka nebiga sal alla alay wasalam wax meel ha ka soo qaatay intaynaanba ka hadlinba meel buu ka soo koobiyaaray intaynaan ka hadlin horta maxaa noocna jirayba xataa ya'khuda minhu marka taa uu tilmaamaya waana hadalka uu leey waa kan marka wuxuu isku dayay kaatibka inuu hadalkii oo sidiisa tarjuman oo carabi ku qoran inuu soo qoro wuxuu leey sida soo socoto yaquulu saal saal hadalkiisa wuxuu leeyahay idaa qara'na taariikha alkanasi bicinaaya haddii si kurgal ah aan u aan u aqrino taariikhda kaniisadda fasanara ana alcaalama almasiixiya qad tacarada mundu alqarni athalith limaskhi suuratihi waxaa noo soo baxayso aan ogaanaynaa in caalamka masiixiga ah oo u banbaxay waqti aanan dhoweyn laga bilaabo qarnigii saddexaad ilaa iyo waqtiga kan in suuradiisa uu masaxo uu masakho iyadoo dhan baabi'iyo maxaana keenay bisababi aطmaaci rijaali diin nimanka ahlu diinka ah ee diinka loo tiiriyo damaca ay wateen baa wuxuu keenay in suura almasiixiya o dhan lugta lagu dhufto walinshiqaaqi baynahum iyo khilaafka iyaga kala fogaanshaha soo galay iyo walkhilaafaati calaa adfahi اlmasaa'il iyo khilaafaadka dhex mara nimanka rijaaludiinka masaa-ilsha ugu taafihsan slighted marara waxa ugu sahlan oo wax kasoo qaad aan ahayn ba intay isku qabtaan ayaa kaniisadna inta u boodi jirta kaniisadna inta u boodi jirta boobna dadba meel ku xaraysaa midna meel buu ku xaraysaa taasaa dhici jirta buu yidhi alatii laa tantahi iyo khilaafaadka isjijiidka iyagu markaa meelay ku dhammaadaan aanan jirin walatii kana alinqisaamu yatazaayadu bisha'niha arrinkaa oo ah kala yani kala qaybsanaanta ay marka ay kusii ziyaadaysay buu leeyahy wa kana almasiixiyuun masiixiyiinta waxay ahaayeen fii taxafuzihim liirdaa'i shahawaatihim wa istikhdaami kuli anwaaci alkhubthi walxiqdi walqaswati qad intahuu taqriiban ilaa tardi almasiixiyati daatiha min alwujuud nimanka masiixiyiinta marka sida ay aad iyo aad ugu baxsanayeen oo ah baxsigay u baxsanayeen inay raadli geliyaan shahawaadkooda ayna adeegsadaan wasiilo wasiilada ay ka fool xun tahay hadday khubsi noqon lahayd wax xun hadday xiqdi noqon lahayd in laysxiqdo hadday ad adayg noqon lahayd intuba ay isticmaaleen maxay ugu talagaleen dardi almasiixiyati inay masiixiyada eryaan min alwujuud aanba la arkinba diin masiixiya bisababi jidaalihim almustamir doodooda daa'imka ah xawla ariiqati fahmiha oo ay ku doodayeen sidii loo fahmi lahaa masiixiyadda wa fii hadii اlcusuuri اlmudlimati biاddaat cusuurtan iyadu mugdiga ah ee gudcuraysan daharat waxaa soo muuqday bal wahabatat waxaa sugnaatay aglabu anwac alkhuraafaati walfasaad waxyaabaha ugu badan khuraafaadka fasaadka ayaa marka kusoo biiri ninka marka wuxuu tilmaamaya taylor leeyahy hadal daqiiq buu sheegaya uu leeyahay diinta masiixiga meeshay maanta gaarsiin tahay waxaa gaarsiiyey ragga diinka loo aaneeyo ee loo nisbeeyo ee raggeeda ah iyagaa iskhilaafay iyo isjiidjiiday masaa'il bay isku qabteen kadib markii waa la kala fogaaday khilaaf fara badan baa yimid dadkii caamadana waxay isku dayeen diinkaba hadduu sidan yahay wadaadwadaadwadaado diineedkan ay saa yihiinba diinta dhanba in la eriyo oo markaa iyaga xer ay u noqdaan kadib waxaa timid qarnigii siddeed siddeedii tobnaad xamlada lagu magacaabo alcalmaniya ama secularismkii baa bilowday oo ma aragtay ay wabiinadu ay wadeen kadibna waxaa bilowday shay la leeyahay diinoo dhanba aan fogayno diin mal rabaaha afarta koonar ee kaniisaddii aanu soo dhaafin dabcan waxaa ogaanaysaa marka meeshan darsigan waa darsi daqiiqa leh wey maxaa rasulka sal ly slm isaga latattabicunna sanana man kaana qablakum xadwa alqudwati bilqudwa ummaddii hore meeshay ka baxdaad raacaysaan xataa low dakhaluu juxra dabbin la dakhaltumuuh god abeese haddii lugaha ay gelin inkun waa gelinaysaa meel kasta oo dadka diinka horboodaayay hadday isjiijiidaan oo iskhilaafaan iyaga kala qubtaan adfah almasaa'il waxaana macno lahayn mid walbaba cajalad uu soo duubto mid walbana microfonka markii loo soo dhibo wuxuu doono uu sheego oo lasjiidjiido waxaa imanaysa horta diinka ilaahay inuu meesha ka baxo kadibna caamada inay yidhaahdaan wadaadaana dhibay wayna bilaabatay wadaadaana dhibay wadaadaana dhibay markay bilaabatana diinka markaa lala dagaalamo oo qof walbana uu raadaya diinka inuu xor markaa ka noqdo arrinka waa arrinka wuxuu leeyahay masiixiyada waxaa gaarsiiyey heerka maanta ay gaarsiisan tahay waxaa gaarsiiyey bisababi aطmaaci rijaali diin iyo khilaafka iyaga markaa dhex maray iyaga meeshaasay gaareen haddii la tatabicina sanana man kana qablakum layidhi innagana aan jooji weyno ajfah almasaa'il meeshaas marka ku dambayn doontaa waxaase keliya annaga bishaaro noo ah ilahay subxana wa tacala inuu yidhi qur-aankan innagaa ilaalinayna wa ilaa haddii damaankaa aynaan haysan lahayn oo ah damaan xifdi kitaab illahi jala wacala raggaa meesha ay mareen iyo meel ka fog baa maanta gaari lahayn waadna arki kartaan waaqica kaaga turjumilay ama taylor taylor isagu u hadlaba fayquul wuxuu leeyahay inamaa qaabalahu muxamadu waatbaacuhu waxa uu la kulmay nabiga sal alla alay waslam iyo dadkii raacsanaa fi kuli itijaahin itijaah walbaba lam yakun ila khuraafaati munafiraة wawathaniyaة munxaطaة wamukhjilaة wmadaahiba kanasiya ومذاهب كنسية مغرورة وطقوسا دينية منحلة وصبيانية نبga صلى الله عليه وسلم wuxuu la kulmay ma ahayn ilaa khuraafaat khuraafaat un buu la kulmay marka inaad kor dhigtid baa wanaagsan lam yakun ilaa khuraafaat buu la kulmay taasoo munafira dadka kale eryaysa wathaniya ayuu la kulmay munxata oo dhulku jiid ah wa mukhjila dadka xishood gelinaysa wa madaahiba kanasiyatan madaahib kanasiya ayuu la kulmay maqruuratan oo kadsoon wa duquusan diiniyatan wuxuu la kulmay rituals oo diin ah munxallatan oo aan ishaysan wa sibyaaniya mid caruur ah wuxuu nabiga sal slm la tan yani wuxuu rabaa inuu yidhahda nebi maxamed sal l slm muxuu meel ka qaataa wuxuuba u yimid diin iyadoo dhanba khuraafaada khuraafaad laga dido wathaniye oo dhulka ku jiidan wax laga xishoodo madaahibkana siyoo isdiidan wax caruurta xataa caqliga caruurta aan aqbali karin buu u yimide intuu wax ka qaataaba le koobiba meesha ma ooline waa ninka waa nin iyaga ka mida waa nasraani waa nin masiixiya qaarkood waxaa laga ya inay runta markaa sheegaan uma ina alqur'aana qad fannada kahiira min caqaa'id wataqaaliid alyuhuudiya tanaaba ugu daran qur-aanka haddana wuxuu madaxa kaga istaagay oo iyagoo dhan burburiya in fara badanoo caqaa'idii iyo taqaaliiddii yahuudda nasraaniya ay lahayd soo maaha waxaa kan ittakhaduu axbaarahum rubahanum arbaaban la leeyahay ciisay saa ka dhigteen oo qur-aanka intaa lagu radinay soo maadan arkin fa kayfa yanqudu annamuudaja ladi ixtadaahu calaa xaddi masaaciim marka say suurtagal u tahay nin aan aniga wixii dhan aan kaga dayday wixiisi inaan badda ku tuuron dhab waxba kama jiraan ba ka qaatay yani ma suurtagalba ninaa wixii ka soo koobiyaray inaan dhawixiis waa bog oo haddaan dhawixiis wax kama jiraan kaygan waa saasoo kale waa raacsan yihin marka marka nebiga sal alla alay wuxuu la yimid bal inuu saxo diinta oo waddadii ay ka khaldantay waddadii ay ka mareen habaawday inuu dib marka ugu soo celiyo marka meeluu kaga dada markaa ma jirin hadalka marka tayler uu tilmaamayo iyo hadalka ninkan uu tilmaamayo say labada hadalba waa laba hadal oo runtii daqiiqa muujinaya dacwadan iyo ma aragtay nebiga sal alla alay diinkiisu marka inuu sax ahaa masaa'ishan iyada ah ee ama waana sababta keentay kitaabkan inaan dooran laba arrimood oo ah horta siiro saxa in aan ka feera buuxsan waa midda ugu horraysa arrinka labaad mar haddii la joogo meel sidan oo kale ah waxa ugu badan ee nalagu soo celcelinaya ama idaacadda ka dhegaysanna ama ardada jaamacadaha noo dhigta ha noqdeen ama dadka meelaha ka shaqeeya ha noqoto waxaa ugu badan lagu weydiinaya waa inta oo beri ka maalin haddii ay dhacday inuu nin la shirtago ku yidhaahdo qur-aankiinu waa sidan inuu qofka muuminka uu haysto silaaxii ama uu haysto hubkii cilmiga ahaa oo isku difaaci lahaa meeshaan ha noogu jooga biidni illahi subxaana wa tacaala wa ilaahuna billahi towfiiq